gobol uur leh oo soomaali ah ayaa ka dhacday dabaqa saddexaad dhismo ay ka deganeyd xaafadan islii kadib markii ay ciidamada booliska gurigeeda ugu galeen xilli saqdhex ah gabadha ayaa isku dayeysay inay daaqada uga dhuumato ciidamadii balse argagax ayay kala dhacday halkaasi nadiifo cabdi ayaa la geeyay cisbitaalka nairobi east ee si halkaasi loogu daaweeyo meesha ayaan ku booqday waxayna iiga warantay bal sida ay uga dhacday dabaqa dabaqa waxaan kusoo dhacay askarta albaabkiisoo garaacda markii askarta albaabkiisoo garaacda waan hurdaan kasoo kacay albaab markaan hurdada soo kace albaab fiirin askariyen ay leeyihiin fungoa fungoa igu hayaan aan gabar oo jiiftay ila jiiftay aan soo kiciyey ayadaa marka waxaan albaab ka furana daaqadaana saanu istaagaya daahaan isku qarinayay iyo waxee la soo hadal gabadhi marka ayada laftigeedu way sastee daaqadii marka aan saan ugu fadhiistay iyo daaqadii ayla dhacday marka daaqada biro ma qabin miyaa dadka celiya maya bir birteeda way jilacsaneed way la fakatay marka marka adiga daaqadin halista sooma ogeyn maxaa u kortay daaqada ani korma ma korin waa meesha waan ku tiirsanaa sariirteedan lugaha saa u saartay daaqadana saanaan ku tiirsaday markay la dhacay gadaalgadaashan ugu tiirsaday ula dhacdoon mm, marka sharci maqlahayn miya saa darteed u baqdo meesha ku dhuuntay aylanka nooroobiya hayste marka dhowr jeer ay ugu qabsadeen ay lacag iga qaateen marka ani lacag ma haddina xale lacag guriga ima dhex taalin waan ka baqay marka inay wataan habeen way ahayd intaasun baan ugu baqa oon daa hoostiisu galay anina marka meesha iska tuurma lehen meesha waanku istaago on meeshabaa saa u garab istaaga mawe askarta maxay dheheen marka lagu soo qaadaya askarta way joogeen laakiin maxba may dhihin xataa may hadleen haddaba xabiibo xasan cumar oo ah habaryarta gabadhaasi ka dhacday dabaqa saddexaad ee guriga ay ka deganeed xaafadda islii ayaa dhankeeda aan kula kulmay cisbitaalka waxayna ku tilmaamtay arrin mulug iyo argagah leh walaahi kama sheekeyn karo waxaan dareemeyna ilaa hadda anaa dabaqa ka dhacay waxaan maleeya aniga dabaqa ka dhacay qofka dabaqa ka dhacay ana isu maleeya kama sheekeyn karo waxaan ka sheekeyn karo ma ah waa dhibaato dibara qof xaamile oo dabaqa ka dhacday wax la qiyaasi kara ma ah kama sheekeyn karno marka marka adinka famil ahaan gabadha markii ay dabaqa ka soo dhacday meesha aad tagteen maxaa waxa ugu hore aad samaysan muxuu ahaa wallaahi habeen saqdhaxay ahayd waxaa badan oo dadki wax sameeye waxay dadka dariska ahaa laysma waci kari waxna kama oqrin emergency inahay markii way soo qaadeen isbitaalkaanay kane markaas kadib aa nala soo wacay haddii haddaan nimid isbitaalka unbaan ugu nimidoon oga wareelnay meeshii markaan tagnay oon gurigii saaka waag marku barya aan tagnayna haddee waxay noqotay inaan annaga nafteen inaan ka dhacayna dabaqii aan u qaadanno waa arrin murugadeeda iskale marka gabadha alyanka nairobi haysataa dowladda mudday qabatay in qaxootiga lagu noqdo maxay qaxootiga ugu celin weysee wallaahi wakhtigii iyo jaaniskii iyo wixii dhaqaalii lagu celin lahaa iyo sidii wax la yeeli lahaa hataa alyanka maalin dhaweed waxaa la qaaday koobigiisa waxaa qaaday ninka la yidhaahdo yuusuf xasan kuwa loo aruurinaya lagu daray rajadaasaaba nagu jir mana sahlana safar iyo geedi waa dareemi kartaa wax aada u yar ma aha marka waxaan isleeya waqhti aa heli doontiin aad macnaha aad ama alyan ku heshiin ama aad ku bixisiin meel uun aad ku geysiin hataa madheer baa allaha ka dhigay nooma suuragelin qadarka unbaa hada kasoo hormaray maalin walba neverlin hada way taageen habeen iyo maalin albaabka unbay saa u garaacayaan marka waa arrin murugteeda iskale dhakhtar kala tacaalayo xaaladda gabadhan dabaqa ka dhacday nadiifo salaad garaad maxamed ayaa b b c da u sheegay in dhabarka ay gabadha ka dhaawacantay ilmaha uurka ku jirana aysan dhibaato soo gaan gabadha markay noo imaaday waxay noo sheegtay in maaragtay dabaqa saddexaad ay kasoo dhacday salka maaragtay ay dhulka ku dhufatay iyadoo xanuun badan haya aynoo timid uh, marka uh, maaratay baaritaan lagu sameeyey waxaan ogaanay in lafdhabarka uh, ay jug ka gaartay daawooyin oo xanuunbaabiye iyo wax emergency ayaanu qabanay hadda way yaraa nafistay ka bacdina waxaa la sameynayaa raaja oo m r i oo siday lafaha wax u gaareen maaragtay aan ku ogaan rabno mideeda kale waxaa kaloo kaloon u sameynay gabadha haddana waxay ahayd qof oo uurreeya afar bilood ay tahay hadda alxamdulilaahi maaragtay combyuter waa loo sameeyey xagga ilmaha wax dhib weynoo hadda gaaray ma laha laakiin eh, nabar xoogan ayaa ka gaaray oo lafdhabarka ah marka ilmaha uurka ku jira waxba ma gaarin miya ilmaha uurka ku jiro sida hadda ay tahay waxba ma gaarin oo gadaaldambe kasoo bixi doona ma laakiin hadda combyuterka aan saarnay wax weyn oo gaaray ma laha eh, salsal haddii eh, qof saddex dabaq kasoo dhacay waad fahmi kartaa oo xoogeedii dhan maaragtay eh, ku taagsatay marka nabarkaas hoos salka markuu ka soo baxa eh, lafdhabarka uu abaarayaa marka jugtana inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa la dhihi karaa inay lafdhabar ay jaban tahay inkastoo baaritaanka weli jawaabtiisa uu noo soo bixin kaasi waxauu ahaa dr